xisiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaarax sharafay heedahooyade kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena kulanka keene u doona soomaali suudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali suudaneys waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiibayaal waxaan kuugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona sanadka cusub ee maanta noo bilowday sida dunida looga dabaaldegay ama looga xusay malaayiin qof oo maanta whatsappka uusan u shaqaynayn waad maqli doontaan waxaan sidoo kale dahaynaa warbixin sheegaysaa in madaxweynaha ruushka markii uu weerarayey waddanka ukrain uu isticmaalay ama uu isabu ahayd isticmaalka dawooyin qaldan uu isticmaalay waxaan sidoo kale dahaynaa haweenay sheegatay inay toban caruura mar qora dhashay oo hadda arrinteeda la baarayo qaybo ka mida ah barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa barnaamijkan kulanka kenya aad ku dhegaysateen sanadka naga dhammaaday labada kun iyo labaiy labaatankii xubnayn joogtadan noo ahna barnaamijkana sidoo kale qayba ka yihiin kusoo dhawaada mar kale kulanka kenya sanad weliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyay wan isayaaye sanad weliba hoodiyo hawl yo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyay wa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa wa laga helaayo

midna hogolda'ah ay siiyo habindhalaad barwaaqiyo waan ku haybinayne ilaahay ha kaa dhigo adna hogolda'ah ay siiyo habindhalaad barwaaqiyo nimcan la hadhsan dooniyo cawo lagu heshiiye cawan la hadhsan dooniyo nimca lagu heshiiye kii noo hagaagee noqon la hawayyay noo hagaagee noqon Thank you. hayno balayada huraysiyo wadku nagu hareer maro oo na sii haraatiin hirdimidan la hayno balayada huraysiyo wadku nagu hareer maro oo na sii haraatiin iibadaana allaagu hiloobe ibaadanadeeqi allaagu hiloobe kiinu hagaage noqolo hawaiyay kiinu hagaage noqolo hawaiyay kiinu hagaage noqolo hanwayay noqolo hanwayay dhaafe halkiil noogu mahadnaqay ka habaabi mayside qaar ka horreeyo hodanaana dhaafe halkii loogu mahadnaqay ka habaabi mayside kuwa hadhayna dabada waa la hubsan doonaa

Bye. iyadu hoos is wareege hirmaarkii la gaadhaba darkala hilaace waa halis adduunyadu hoos is wareege hirmaarkii la gaadhaba darkala hilaace ninba wuxuu ka haystaaba waa lagu hamyayaa ninba wuxuu ka haystaaba waa lagu hamyahayaa kiinohaga ageeno qolaha wayiyey kiinohaga ageeno qolaha wayiyey kiinohaga noqolohan wayey noqolohan wayey hanti waayimayne kulantida habooniyo kala hoyaasha roomba haddii yaanu nabadnay hanti waayimayne aan ku hambalyayne kulantida habooniyo kala hoyaasha roomba aamiin kiino hagaagee noqolo haweeyahay codka macaan fanaanka ilaah naxariistay maxamed sulemaan tabic ayaa ku loqeynaya heystaan waxay caan ku tahay sanad walba marka sidaan oo kale maalinta kuwaad la joogo oo loo dabaldegayo in inta badan heesaha la qaaday qayb ka tahay ama aad loo dhegaystaba barnaamijkana kulanka ka herinayana daafur noogu tah ishii bugtahay ku bikacso war maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed gatabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaanisiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkaha ku noolo cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraha waa hagaag saaxiibayaal sanad wanaagsan ayaadan leenahay barnaamijka kulanka keenan ayaa dhegaysanaysaan qeybihiisa hore ayaana maraynaa wadamada adduunka ayaa u dabaaldegay sanadka cusub ee labada kun iyo saddex labaatanka ee maanta loo bilowday waxaana sanadkan uu kaga duwan yahay sanadihii hore iyadoo xanibaado badan meelo badan dunida aysan ka jirin oo xanuunka covid dartiisa ah dabaaldega ayaa ka dhacay xeebaha bari ee mareykanka brazil argentiin iyo badda kale nimanka karibiyanka wadamada ku yaala magaalooyin kale oo ku yaala wadamada qaarada yurub africa asia ayaa sidoo kale lagu qabtay xaflado ay dad badan ka qayb galeen oo buloler loo riday bilowga shiinaha dad aada u tiro yar ayaa isugu soo baxay si ay uga faa eh, ama uga qayb galaan banaanbaxan dadku ay kusoo dhaweynayaan munaasabada sanadka cusub wararku waxay sheegayaan inaa dhowr wadan oo raacaya habka covid nteen ee eber in laga dhiga ah ayaa waxaa sii wadayay meelo kamid ah wadamada waxaa ka jiray xanibaado dadku ay kusii jirayaan oo aan dadka la ogoleyn banaanka usoo baxaan shiinaha ayaana ka ah. laakiin waxaa wararka ay xanuunka covid nteen layihahdo uu kusii fidayo dalka shiinaha iyo meelo badan oo dunida ka mid a ah, islamarkaana walaac badan hadda laga muujinayo iyadoo dowlado dhowran hadda ay soo saareen sharci cusub oo lagu baarayo dadka shiinaha ka tegaya ee wadamada tegaya dalalkaas waxaa ka mid a canada singapore iyo dhowr wadan oo kale madaxweynaha taiwan tasai in wan waxa ay adeegsatay ciwaankeeda twitter-ka sanadka cusubna waxay sheegtay inay dooneyso in lala dagaalamo kiisaska cusub ee xanuunka covid nteen dunidu waxay u dabaaldegaysaa soo dhaweynta labada kun waxaana magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska lagu soo bandhigay diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ah oo ka qayb qaadanaya xuskan iyadoo dadku ay xusayeen baleeray boqoradii geeriyootay ee elizabeth halka edinburg magaalada dhaaadana ay kumanaan qof u riyaaqeen dabaaldegan oo madaxda dalkaasi hogaaminayeen waxaa sidoo kale jira baa leeyahay xaflado waaweyn oo loogu talagalay dadka in la siiyo abaalmarino ukrain ayaa ka mida baa laleeyahay meelaha sida weyn loogu dabaaldegay oo sanadkan weliba colaado uu ka jiray sanadkii lasoo dhaafay ukrain waxaa ka jira meelo badan oo ka mid ah cobsi waliba magaalada kiyefna waxaa laga maqlay daryanka madaafiic iyo gantaallo culus oo ciidamada ruushku ay ku ridayeen madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin khudbada uu jeediyana oo sanadka cusub ku saabsanayd waxa uu sheegay oo isagoo garab taagnaayeen ciidamada dariiska ciidamada dalkaasi saraakiisha ugu sarsareysa waxa uu sheegay in mustaqbalka dalkiisu uu halis ku jiro wuxuu si toosa ah ula hadlayay askarta ukraine wuxuu yidhi hogaamiyaha toddobaatan jirka ah wuxuu ammaanayaa dadaalkiina waxaana u baahannahay inaad isdhiibtaan dhanka kale madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenski ayaa isna waxa uu telefishinka ka hadlay afka ruushka ka hadlaya waxa uu sheegay in madaxweynahooda dadka ruushka ah weeyaane uu ku dhuumanaya buu yidhi gadaashooda islamarkaana uu gubayo dalkiina iyo mustaqbalkiina waxaana dadka reer ukrein u ballanqaaday in ciidamadiisu ay dagaalami doonaan ilaa ay ka guulaystaan waxaan u dagaalamaynaa buu yidhi ilaa aanu guusha kama dambaystaan ka gaarno sidoo kale kroweshiya ayaa iyana looga dabaaldegay waxaana dowladda dalkaasi soo bandhigtay lacag cusub iyadoo ku biiraysa aagga wadamada yuroga layidhaahdo waxaa sidoo kale ku biirtay baa laleeyahay aagga shanr layihahdo halkaasoo dadka ay ku safri karaan iyagoo aan u baahan heshiiso wadamada dariska la ah ugandana masiibaa ka dhacday ugu yaraan sagaal qof ayaa ku nafuacay waxaa ku jira baa laleeyahay wiil tabanjir ahaa wax dadkan xiliga dad badan ay ordayeen si ay u arkaan baa layidhi buloleerka sanadka cusub oo dadka qaarna wadooyinka ayaa ku xirmay waana la isbuurtay isbuurashadaas ayaana keentay baa laleeyahay dad badan dhintaan arintan waxay ka dhacday baa suuq ciriiri ah oo dadka ay ka dukaameystaan oo dhow caasimada dalka uganda ee kambala dadku waxa ay bilaabeen inay isriixaan ama isjiiraan wado ku taala suuqa xorriyadda loo yaqaano magaalada kambaala u dhow waxaa un yar kadib markii saacaddu saqdii dhexe ay ku dhacday booliskuna waxa ay sheegeen in halkaasi markii dambe ciidamo u direen dad aada u badan ayaa ku xayirmay wadooyinka oo isjiiray markii ay galayeen tira badanna waxay doonaya inay soo arkaan sida bolodherka loo ridayo marka ay isbuurteenna waxa ay keentay dad badan inay neef qabatoobaan ilaa sagaal qof ayaa goobta ku dhibantay sida la xaqiijiyey ayaa lagu yiri war booliska kasoo baxay dadka ayaa waxaay ku damaashaadayeen ama isku diyaariyeen inay damaashaadaan sanadkan cusub suuqaana wuxuu ku yaalaa baalaleya wadada weyn ee isku xirta kambala iyo garoonka diyaaradaha intebe kooxaha gurmadka degdegga ah ayaa goobta gaaray waxaanay qaadeen dad dhaawacmay isbitaalada ayaa la geeyey halkaasoo sidoo kale sagaal qof meedkooda laga qaaday waxaa sidaas u sheegay warbaahinta afhanu hadlay ciidamada booliska oo luka onwengyare magaciisa layihaahdo onwengyare waxaa intaa uu ku daray in falalkan ee dadku is-irariyaan ay aada ugu badan yihiin gudaha wadanka uganda dabaaldegan lagu soo dhaweynaya sanadka labada kun ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee ka dhaca dalkan bariga afrika tan iyo markii la qaaday xayiraadii la xiriirtay xanuunka covid nneteen iyo arrimaha amniga oo muddo wadankaasi saarna qodobo kale ayaa saaxiibayaal noo soo socda oo aan qaarkood ku xasuusin doono dhacdooyinka ugu waaweynaa ama ugu yaabka badnaa ee sanadka naga dhamaaday aanu barnaamijkan ku tabinay cisiiya shaaraf ciheeda hooyaday timahadabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaara sharafay heedooyade waa hagaag saaxiibayaal weli waxaa dhegaysanaysaan barnaamijka kulanka kenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona weli waa nagala socotaan warbixinada kale haddii aan eegno markan ee warbaahinta caalamku ay hadal hayaan dowladda colombiya ayaa waxa ay ogolaatay xabad joojin lix bilood ah oo ay la gashay shanta kooxood ee ugu badan ee hubaysan ee dalkaasi ka dagaalama waxaana sidaas laga soo xigtay madaxweynaha wadankaasi gustafo betro oo ku dhawaaqay habeenkii sanadka cusub ee xalay ahayd betro oo ah madaxweynihii ugu horeeyey ee garabka bidix ee waddankan ayaa ballan qaaday inuu soo afjaray colaada gudaha ama soo afjarayo colaadda gudaha ee dalkaasi waxaana uu sheegay in dagaalkaas oo socday muddo lixdan sano ah ay ku dhinteen ilaa afar kun oo qof intii u dhexeysay sanadihii kun iyo sagaal boqol iyo shan tani waa fal geesinimo leh betro ayaa soo qoray bartiisa twitterka waxaanu waxaanuu yidhi xabajoojinta labada dhinac waxa ay ku waajibaysaa inay ururada hubeysan ee dowladda inay ixtiraamaan waxaana jiri daran uu yidhi hanaan xaqiijin qaran ah iyo mid caalami ah kooxahani waxa ay ka mid yihiin ama ka mida ah buu yidhi kooxda hubaysan ee waxaa ka mid a ah kooxaha heshiiska lala galay kooxda hubeysan ee bidixda loo yaqaano ee waagi hore la baxay ciidanka xoreynta qaranka e l n iyo sidoo kale koox kale oo mucaarad ah oo ay maamulaan xubno horey uga tirsanaa ciidamadii kacaanka ee dalkaasi ee waxaa sidoo kale ku jira koox kale oo layihahda segunda marcotolis iyo sidoo kale bartamaha gobolka ku yaala dalkaasi sted koox kaleoo ka dagaalanta xabajoojintan waxay ahayd ujeedadeeda ugu weyn in siyaasadda nabadda guud ay noqoto mid guud betro ayaa sidaasi sheegay waxaana uu sheegay inay ogolaanayso in lasoo afjaray isku horumaadka hubeysan ee wadanka kaas oo sii socday inkastoo la kala diray kooxdii faak sanadkii labada kun iyo toddobayo tobankii kooxaha hubeysan ee weli ka howlgala colombiya oo ah koox si weyn eh, ama gobolkan oo si weyn uga caan ah soo saarka kokeynta gaar ahaan halka ugu weyn adduunka oo dhan ayaa waxa ay muddo dheer isku darayeen inay ama isku dayeen inay talada wadankaasi qabsadaan inkastoo markii dambe heshiis midaysan ay dowladda la galeen macadka horumarinta daraasaadka nabadda ee dalkaasi indibas layihahdo ayaa waxa uu sheegay in hadda nabaddu ay tahay waxa ugu horeeya ee dadka reer colombiya ay ka fakarayaan inkastoo ay dowladdu ku dadaalayso inay wadaxaajood la gasho kooxaha hubaysan ee kala duwan ee colombiya oo ay ku jiraan wadarta guud in ka badan toban kun oo dagaalyahan ilaa hadda kuma aysan guuleysan baa leeyahay in la xakameeyo rabshadaha isdabajooga ah ee dalkaasi ku habsaday indhabes ayaa sidaasi gelisay waxaana sheegeen inay geliyeen ku dhowaad boqol kiis oo xasuuq loo aqoonsan karo sanadkii lasoo dhaafay jabhadda e n l layiraahdo oo ah jabhadda ugu dambeysay ee loo aqoonsan yahay dalkaasi ama laga aqoonsan yahay ayaa wada hadallo kula jirtay dowladda tan iyo bishii november ee sanadka lasoo dhaafay kooxda layidhaahdo segunda markvela iyo kooxda kale ee ka dagaalanta bartamaha gobolka estado oo ah kooxa ka jabay ururkii kale ee faak ayaa iyaguna horey heshiis u sheegay inay uga baxeen labada kun islamarkaana goonidooda ay u istaageen inkastoo markii dambe ay dowladda la sidoo kale koox kaloo layihahdo a g c oo ah kooxda daroogada ugu weyn ka ganacsata dalkaasi kuwooda ugu weyn waxa ay iyagu ay sheegeen in ay doonayaan in miiska wadahadalka lagu soo daro qoondada ay doonayaan ilaa labada kun sanadku markuu ahaa ay kooxdan dagaalamaysay dowladdu waxay siinaysaa kooxahan waxyaabaha asaasiga ah sida daweynka garsoorka eh, iyo sidoo kale dhaqan celin loo sameynayo maleeshiyadooda waxaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka e f b xildhibaanka layihaahdo evan kabeda oo laga soo doorto gobolada ugu badan ee kooxahan ay ka aasaasan yihiin qaar ka mid a ah mucaaradka ayaa diiday inay hubka dhigaan sida kooxda faag oo kale oo lix sano ka hor iyadoo isku dhiibtay dowladda ama wadahadal gashay waxaana ay sheegeen ay sii wadi doonaan ama ay hadda kasoo horjeedaan lasoo afjaro colaadda wadankaasi ka jirtay muddo nus ka badan colombiya waxaa soo gaartay in ka badan konton sano oo iska horabada xumaysan uu ka socday kaasoo u dhexeeyay dowladda iyo kooxo kala duwan oo garabka bidix kooxa ay kamid yihiin kamid iyo sidoo kale garabka midig kooxaha layihaahdo kuwaasoo ka ganacsada daroogada waxaa hadda dalkaasi ka howlgala ilaa sagaashan kooxood oo siyaasadeed iyo kooxo kale oo loo aqoonsan yahay inay yihiin dambiilayaal heer caalami ah waana taastan keenta baa leeyahay in si gaara ah warbaahinta caalamku aisha ugu hayso xilligan ururka midooda yurub ayaa waxa uu soo jeediyey uguna baaqay dowladda ruwanda inay joojiyaan taageerada ay siiyaan kooxda m aaayiraahdo oo ah urur hubaysan oo hadda qabsaday qeybo ka mid ah dhulka waqooyiga gobolka kiifu ee wadanka dalkan ay dariska yihiin koongada dimuqraadiga ah dowladda d r c konga d r c ama dowladda koongada dimuqraadiga ah ayaa waxa ay sheegtay in ay u gudbisay mareykanka iyo saaxiibada kale reer yuruba warbixin sheegaysa in dowlada ama dowlada ay kamid yihiin jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo ruwanda ay taageerayaan kooxda hubeysan ee layihaahdo m saddex labaatan inkastoo xukuumadda kigali arintan ay dafirtay oo ay diiday ururkan oo fallaago hubeysan ah eh, una badan yihiin qowmiyadda layihaahdo tutsiga ayaa waxaa la sheegay bilihii lasoo dhaafay in ay dhul hor horle qabsanayeen islamarkaana dhowr kilomitir ay u jirsadeen caasimadda gobolka waqooyiga kifu ee gooma madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururka midooda yurub joseph barrel ayaa waxa uu sheegay in dowladaha midooda yurub ay ka fakarayaan inay cunaqabatayn kusoo rogaan dowlada ruwanda waxaana ugu baaqeen dowlada ruwanda inay joojiso taageerada m adeaaaan islamarkaana ay qaado tilaabo kasta oo m adeaaaan loogu hortagayo inay qabsato ama ku fido dhulka wadanka kongoda dimuqraadiga ah arintan waxaa looga doonayaa baalir in la qaado ama hore loosii ambaqaado heshiiskii angoolo lagu qabtay bishii novembar waxaan arrintan looga baahan yahay baa inay sidoo kale ay qaadaan dowladaha ku jira bulshada bariga afrika tilaaba deg deg ah si guud waxaan ugu baaqaynaa dhammaan wadamada gobolka ku yaala inay ka hortagaan islamarkaana ay joojiyaan taageerada dhinac kasta leh ee lagu carqaladeynayo dowladda koongoha dimuqraadiga ah ayuu boral warbaahinta u sheegay ugu baaqay xukuumadda kinshasa waa ee dalka ruwanda dalka congo inay qaado tillaabo kasta oo muhiim ah oo ay ku badbaadin karto bulshada dalkeeda ama dadka rayidka ah ee dalkeeda jooga marka loo fiiriya baa leeyahay heer caalami ayaa loo saarayaa ama lasoo rogayaa baaqi caalami ah oo la doonaya in hubka looga dhigo kooxda m saddex iyo waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay la sheegay in magaalooyin ku yaala dhowr gobol oo wadankaasi ah ay kooxdan ay kusii fidaysay ururka e a c layidhahdo bulshada bariga africa ayaa warbixin qoraal ah hore usoo saareen waxay ku sheegeen inay ka fakarayaan in xuduudda u dhexeysa koongoda dimuqraadiga ah uganda iyo ruwanda ay hadda u aqoonsadaan meel u eg xaalad colaad ama furin dagaal madaxa arrimaha siyaasadda arrimaha madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururka midooda yurub wuxuu sidoo kale sheegayaa in khubaro ka socota qaramada midoobay ay warbixin ay kasoo gudbiyeen dalka kongo dimuqraatiga ah ay ku sheegeen in ay hayaan caddeyn rasmi ah in faragelinta ruwanda ay qeyb ka tahay dagaalkan islamarkaana ciidamada qaranka ee ruwanda ay ku jiraan gudaha waddanka kongo dimuqraatiga ah waxaana ka dagaalameen inta u baa laleeyahay bilihii novembar labada kun ilaa oktoobar labada warbixintan waxaa sidoo kale sheegaysaa in ciidamada ruwanda ay qaadeen howlgallo gaara ah oo ku caawinayeen kooxdan m saddex labaatan layihaahdo ee kasoo horjeeda qowmiyada kale ee huutuuga layihaahdo iyadoo sidoo kale la sheegay oo weliba qowmiyadaas oo f d l r magacooda loo soo gaabiyo dowladda xukuumadda dalkaasi ruwanda waxa ay sheegtay in jabhadda f d l layihahdo ay gudaha dalkeeda kusoo xadgudbeen iyagoo ruwaandha iyagoo ka dagaalamaya wadanka congo laakiin ciidamadooda aysan gudaha dalkaasi gelin sida hadalka ku dhigtay ruwanda waxaa sidoo kale lagu eedeynayaa in dowlada ama ku eedeynaysaa dowladda congo in ay sidoo kale faragelin ku sameysay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacay islamarkaana hadda ay cadaadis ku saareyso ama faragelin ku leedahay doorashooyinka desembarta soo socota dalkaasi la qorsheyna ka dhacaan iyadoo kale dana dhinaca siyaasadda ah. waxaa la sheegay bishii novembar tacadi ka dhacay ama weerar ka dhacay dalkaasi congo oo falagadan m saddex labaatan la raadageysteen in lagu dilay boqoliyo qof qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo weeraradaasi doorka dowladda ruwanda ay ku leedahay qodobo kale ayaa noo soo socda saaxiib ayaal oo ay kamid yihiin xusuusta dhacdooyinka ugu yaabka badnaa ee barnaamijkan ku baxay sanadka naga dhammaaday iyo qodobo kale newscom fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee eh, knn kulmiye news network ma wuxuu miliilico maba ruuxu uu hiibo adduunyadu sidii malaab hadday wadaa hadday wadaa hadday wadaa macaanta oo maanku siduu raabo ama wuxuu miliilico maba ruuxu uu hiibo laba maris ma seegteen murugadu ma taalin muranba maylaateen muranba maylaateen maris ma seegteen murugadu ma taalin muranba maylaateen muranba maylaateen minkana murtidaada ileensuma madhaati mahad allah kunoolu anigana marwaadiyo afka maadow madiixiyo markaalayaan qumbacaani unsuudka iga igadaa

maal

waayuhu ma muudeen nafsii maax miya yeeshiin cadowgud curma tirisiinadowgud curma tirisiin minkana adarku laamida waa maaf adduunku mahad allah ku nuulu deganaa marwaadiyo afkambiixdiyo markaaliyaan qumbacaani munsuudka igadaanigana marwaadiyo afka maadow madiixdiyo markaaliyaan qumbacaani munsuudka bmaqashay cashaqu sidad maqashay cashaqu wuu maansa culusye sidad maqashay cashaqu sidad maqashay cashaqu wuu maansa culusye salaamileen maan jacayl galay maan weelo kuma dego xodka macaan fanaaniinta xabi maxamed adoon heban nuura iyo ilaahi u naxariistay cabdiqadar xasan xuseen ayaa ku luqeynaya heystan adduunyada sidii malab barnaamijkeena kulanka keenan ayay qayb ka tahay heese kale ayaa saaxiibyaal noo soo socda oo aad maqli doontaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luuleyna xasuusi bal mahadsaned burhaan Waa maalin Axada, taariikhduna waa kowda bisha kowaad ee January sanadka labada kun Waa maalinta koowaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan sedex boqol lixdan iyo afar cisho haddii Dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid maanta oo kale sanadkii labada kun ciidamadii maxaakiimtii Islaamka ayaa ka baxay magaalada Kismaayo kadib markii ay ku soo dhawaadeen ciidamadii dowladda iyo kuwii Itoobiya isla maalintaasina ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee dowladii ku meelgaarka ahayd cali maxamed geedi ayaa shacabka ku nool magaalada muqdisho waxa uu sheegay inay hubka ay haystaan kusoo wareejiyaan dowladda muddo saddex cisho gudahood ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii allaha u naxariistay xasan mayow xasan oo ahaa wariye ka shaqeynaya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa koox xubaysnaa halkaasi ku dileen maanta oo kale sanadii kun sideed boqol iyo afartii dalka Haiti ayaa madax banaanidiisa ka qaatay Faransiiska oo gumaysan jiray maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sideed boqol iyo sideedii dalka Mareykanka ayaa waxaa laga mamnuucay dadkii madowga ahaa ee laga qaadi jiray Afrika ee Mareykanka loo iibgeyn jiray maanta oo kale sanadkii kun iyo sagaal boqol dowladii xilligaasi ee Ingiriiska ayaa qabsatay dalka Nigeria ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii fidel castro ayaa la wareegay talada dalka kuuba kadib markuu dalkaasi isaga baxay madaxweynihii isaga ka horeeyey guud ahaanna waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waayahay lul aada umahadsan tahay waxay nala socodsiinaysay qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaha ee maanta oo kale dunida ka dhacay oo ay dib noo xasuusinaysay markaana bal waxaan eegaynaa waa tan maanta uu sanad cusub noo curtay ilaahay keyrkiisa hana waafajiye laakiin sanadkii naga dhammaaday labada kun iyo labaiyo labaatanka barnaamijkan kulanka keenan waxaan kusii daynay dhacdooyin layaab lahaa qaarkood oo aan cad usoo koobnay ayaan idiin haynaa waxyaabaha sida gaarkaan ugu sheegnay sanadkii naga dhammaaday barnaamijkeena kulanka keenan waxaa kamid a ah, eh, koox cilmibaarayaal u dhasho wadanka ingiriiska ayaa warbixina diyaariyeen bishii februaari sanadkan ama sanadka naga dhammaaday waxa ay ku ogaadeen in dadka isticmaala ma dhalinyarada isticmaasha teleefanadan waaweyn ee waayahan daba telefoonka ragada loo bixiya ama smartphoneka loo yaqaano luqada qalaad marka loo fiiriyo inay aakhirka isku bedelaan dad isla hadla marka cilmibaarayaashan oo ingiriiska degana ama ingiriiska degan ayaa waxa ay sheegeen in baaritaan ay ku sameeyeen ama daraasad ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dhallinyaradaada u dhexeyso shaniyo toban ilaa shan labaatan oo teleefonadan isticmaalay sanadkaas inay noqdeen kuwo markii dambe noqday kuwa isla hadla warbixintu waxay sheegaysay in meelo badan oo dunida ka mid a ah baaritaan kaalmeeyey oo dhalinyaro badan la kulmay eh, waxyaabaha kale ee sida gaarka warbaahinta ugu qortay sanadkaas naga dhamaada waxaa kamid ahaa barnaamijkan aan ku sheegnay qoys hindi aha oo raadinayay mooto laga xaday muddo haatan laga joogo soddon sano marka waxay sheegeen qoyskaasi in mooto laga xaday muddo eh, soddon sano laga joogo ka hor ay baadigooba ugu jiraan oo raadinayeen waxaa raadinayeen in magaciisa layidhaahdo neeraban waxau sheegay aabihiis inuu mootadaasi u gaday oo lacag afar kun oo dollar laga qaatay guriga banaankiisa markuu dhigan laga xaday soddon sano kadib l lacagtiina lagu leeyahay oo ay raadinayeen waxyaabaha sida ka arkaan ugu sheegnay barnaamijka kulanka keenan waxaa kamid ahaa sanadkii naga dhamaaday nin muddo soddon sano ah aanba arkin meel magaalo ku taalo ninkaas oo lix iyo toddobaatan sano jir ahaa waxaa barnaamijka ku sheegnay bishii maarso ee sanadka dhamaaday dhammaaday magaciisa waxaa la yihahdaa ongonsin dharna ma xirto weliba meel keyna oo dalka singapore ku taala ayuu ayuu ninkaasi degan yahay oo ku noolaa meeshaas wuxuu sheegay sababta ugu noolanay ahayd in magaaladan uusan guri kulahayn deyna looga yeeshay sidaa darteed soddon sano magaalada oo isaga baxay hilbaha ugaarta ayuu sheegay inuu xiligaasi uu ku noolaa waxyaabaha sida gaarka aan ugu sheegnay barnaamijka kulanka keena sanadka naga dhamaad waxaa kamid ahaa dhowr wadan ayaa lagu soo hadal qaaday in loo aqoonsaday kuwa ugu badan ee biyaha ugu nadiifsan laga helo waxaana kamid ahaa greega new zealand kuwait singapore malta iyo iceland wadamo kale ku yaala africa oo ay kamid yihiin etoobiya nigeria gaana iyo dhowr wadan oo kalena waxaa loo aqoonsaday kuwa ugu badan ee ugu biyo wasaqaysan ama biyaha ugu wasaqaysan laga helo mareykankana sanadkan waxaan ku sheegnay inay si xabsi ku yaala haweeney askari oo ka shaqeynaysay inay gacan ka geysatay inuu baxsado ninay sheeko wadaag aha inuu xirnaa haweeneydaas booliska ahayd ayaa ninka furayaal siisa baa layidhi waxaa lagu soo xiray ninkaas oo xiriiru ka dhexeeyey xabsi ay ka tirsaneed ciidamada ilaaliya sidaa darteed furayaal ayay siisay oo ay ku gacan siisay inuu xabsigaas ka baxsado sidaa darteed ninkaas haweeneydaas markii dambe laga ceeriyey iyadana waa la xiray dhacdooyinka kale aan barnaamijka ku sheegna waxaa ahaa in tuula la yirahda oo ku taalo koongada dimuqraadiga ah beeraha ku yaala lagu waraabiyo kaadada bani aadamka oo beeraha ka baxoo dhan weyaan maka jirgaamaa lagu soo qaadaa baa leeyahay magaaladaas kaalida baniaadamku qaali bay ka tahay dadku suudi marka waxaa leeyahay jirgaankani uu kaado waa lagaa gadanayaa kadibna beeraha ayaa sida biyaha loogu waraabiyo beeraheena ama sida beeraha adduunka la yaqaanaba bedelkeeda kaada baniadam lagu waraabiya waxay ku taallaa eh, gobolka kiifu la tuuladaas ee eh, dalka koonka dimuqraadiga ah dhacdooyinka kale ee layaab kale ahaa ee barnaamijkan kusoo qaadana waxaa kamid ahaa canada dowladda kanada waxay soo saartay sharci lagu maxkamadeynayo cirbixiyeenada haddii xataa ay hawada ku jiraan haddii ay qalad geystaan haddii lagu helo baa la ninkaas dambiga golay ama hawada ha ka galo madulkaa ka gale waa la maxkamaday inay ay soo saartay sanadkan ka dhamaaday sanadkaas naftigiisa naga dhamaaday dowladda argentiin ayaa wafdi u dirtay wadanka ingiriiska waxaa maqli jirtay wafdigiisi ah, arrimaha siyaasadda heshiisiinta iyo waxyaabo kale dhaqaalaha laakiin ma ahayn wafdigaas waxay doonayeen inay dalka ingiriiska kasoo qaadaan funaanad uu ku cayaari jiray soddon iyo sideed sano uu ku cayaaray u gashtay oo ku cayaaray ciyaaryaankii caanka ah reer argentiin ee maradona maradona funaanadaas wuxuu xirtay cayaartii finaalka ahayd sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sideetankii gacan ayuu gool ku dhalay xiligaas cidii xasuusanaysa xasuusanaysa marka dowladda ingiriisku xiligaas waxay sheegtay fanaanadaas inay beecinayso oo xaraashayso oo shan milyan geni ay siinayso sidaa darteed wafdi kasoo qaada oo dowladda ingiriiska ka dhaadhicinayay inaysa fanaanadaas xaraashin ayaa argentina ay u dirtay waxyaabaha sida gaarka sanadkaas aan ugu sheegnay barnamijka waxaa nin hindiya ayaa hal mar wuxuu guursaday saddex dumar ah oo uu sheeko wadaag lahaa muddo shan iyo sano ah waana ogtihiin hindiya sharci kama aha ninka muslimka ahayn inuu hal xaas ka badan guursado ninkaas waxaa la sheegay inuu hal mar dhigtay guurka wuuna kala qariyay marka midba meelbuu ku guursaday saddexdii gabdhoodba dalka turkigana waxaan ka warinay laba lamaana ah ayaa damcay inay sameeyaan qeyb kamida mida ah muuqaaladii ku jiray filimkii caanka ahaa titanic meesha wiilkay gabadha ojlaaga ah oo leonardo carbiyo ay intay istaagaan jimbiga markabka ay gacmaha fidinayaan oo inta badan sawiradaas aad aragta in lagu sameynayo ayay damceen sameeyaan labadaas lamaanaha ah oo magacooda la kala oran jiray furkan katkis iyo maalin denar xeebta magaalada ismiir ee dalka turkiga laakiin iyagiia badda ku dhacayo halis ayay galeen waana la badbaadiyey iyagoo halis ku jireen intay dabcayeen bal sameeya helitaankaas waayahay markan saaxiib yael waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan soomaali suudanes hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay war ma haysaane waa sanadkii cusbaaye sanad waliibahoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay waa laga helaayo war waxaad koodka boosow ka tegtay walaga laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kiinoo hagaage noqolohan wayahay kiinoo hagaage noqolohan wayahay noqolohan wayahay war kalemaanay waxaa la yidhi walle darojay lagu jecel dadku badi ku raacdee ninku waayay deelaaf dib jir iyo daciif noqoy aan tirada lagu darin ninku helayna duub xidhay durba loo tahniyadee farxad loo damaanshaad dusha saartay heegada asna diid ka soo dego dhulka hoos u dayiwa ninku raadshay kugu daal hadbadowya kuu jiidh damac waalay sii qaad duunyadiisa kuu bixi ninka hawsha loo diray daldalooladiisiyo ceerihiisa daydayey xadba doodabuur noqoy furankana da' furin waa ninka daarta aakhiro dib u eegay kaa durug dembisaanuu ugu iman walle adiga darajoy ninna duuye kugu tacab ninna daabad kugu noqoy allaylehe dar baad tahay ka wanaagga dooniyo ka xumaan dalbanayaba labaduba darsanayaan wargabooso waxaa kaloo la yidhi darajadu sideedaba ii doorta maahee waa deeq ilaahoo isku duub makhluuquba kuu diidi kari kari war kalgacalo waxaa kaloo la yidhi darajada ilaahay ruux dadaala baa hela wardalabo waxaa kaloo hore loo yidhi allahayow nin daacada allahayow nin daalina deeqdaada how simin war cabdullah waxaad ilowday diiq maxaas yidhi kuukuk doora aa tidhi kaakak wardadaw dadaba isladadaamisa deer sii kore lankahooba lendey dirigma sii koro maalin welba daashkuun beened onoqna fidhiina ma'e eh? dabka halgaaddo aan dadaalno oon ku dayano dadeenii da'deenniinaga tagtee war kalemaanay war ma haysiine ciidankii dawladda iyo shacabkii deegaanka oo shabaab ka xoreeyey hirshabeelle galmudug ay u gudbeenaa la yidhi war beelaha xoogganu beelaha tabarta yar ha u gurmadeen miyaa la aqbalay warna miyaa u soodun inoo galan gudubta xasrad weyddiis ma aha war madeeyow in laguu soo gudba haddaadan rabin cidna kuuma soo socotee kaligaa ishoree war waxba laydin ma sheegi kara warkana waa qastiine hirshabeelle markay xorowday ayay galmudug u gudubtay waxayna xoreeyeen maraa suulay iyo masagawaay oo cadowgii ka saareen degmada ceeldheerna saacadaha soo socda qayla waa ka yeeraysaa bay yidhaahdeen emadheerow degaamadaas habinayuuleerkaan bilaawudyalata war waxaan dhihi lahay wax dhanbay duleysteen bulshada gabalna dooxeene ka dulqaad ilaahow mudday ku heesteen war kalamaanay maanta waa halgankiye waxaan dhihi lahaa masasweeye shabaabku iyagaa murtadiina waa masaa'ib dalkeenna mudankii dalka hooyo maatadeenna xasuuqa war miyaydan xasuus quusan inta hooyo miskiina ma maqadaama dhargaana masaariif ubadkeeda magaaladaa uga doontay miino ay ku dhagreenoo oo mujooyin rajeeway dabadeed macaluulay meelaha bakhtiyaya war inaan u midowno maanta aan la dagaalno ma dood baa ka qabtaan maya laakiin in kastoo dagaalku balse hahofoodeeyo waxaa hore loo yidhi ummad rabbi iyo rasuul rumaysayay riday jireen ummad raabbi iyo rasuul riday war kalemaanay waxaa kaloo la yidhi dabiib ma lahan ruuxaan ilaah daawadii qorine daa'inow adaan daawdi iyo darar u baahnayne diiratada abaarta adaan diifaheed arage adaan daaqu kaa gaamanoon dari ku seetayne adigaan dulmayn ruuxadow daacad kuu yahaye ku doogtay labadayda sacabdeeqsi keligaa eh isu soo dumeebow dadkii damacugaarowye war abaarta dhulkii shabaab laga qabsaday ilaahay waa ka dulqaadaye weli maqolada la haystaad ka mid taha ma haysiine shabaab iyokiyay dhexdooda ka firaartoo xabad iskala daalayaa la yidhi war cabdillow ka fiirso maxaan fiirsa waan isdileene oo haddama waxay nagu hayn jireen bay isku hayaan baadna leedahay war hadda ka hor islaan dhimirka looga jiro ayuu rati la buubay markaabee waxay tidhi waa sidaan rabay oo si lagu daray aryaa waxaa kaloo la yidhi bilcaantii xiiska beeshaay ow haddou la buubowow begta bilcaantii xiiska beeshaay owr haddou la buubo wow beg war waxaa kaloo la yidhi waagii aan yaraa iyo haddoo gadh igu weegaarmay abbow weedhan weedhiga ron weli mee yeedhay imbow haddaaline shalay iyo beriga laba sanay kale yihiin warnimiya war mahaytana hatod horaa lankojenqaba haafad lenkatabi dadkii haafadi lahaayangna beero aan ambehen maysuubiyey inti hagaadi ya mundul gobar eh kugubi walaaga iyaal haayang haafadi roogeen oo uslikala dardaarami ya hagayliyaan kooyen madaasa maysuubiyey kan gobada kiride kaasna gobada kiride kii uskiridoon dabkaha ku behe kii rooron kiiha gobolowsa ka nagoonhatan koo kale bahsadee usuwa dhibaatadaas teegan ya dadkii beeroka mogan ahayn leen sheegi wara ulaaditiin lanki hibilaha ya dhammaaya leeri madaasa yoogaha dudaayan kooyen he aayow goradaasana isku urnugulaa bilaantiya boorownagati ya ereen madaasa antius ulka taagsaysan fiiri wari anta ugu ingaletinga eri walaayi dhibeana gabalkunka mari ilaahay ba ogaay kii an dabka kirida lang inkareebareebayowma leh kiiroorilang ha iinqobalaw male madaasa duhursamaalan ti iinkoytan u'uw inti iinka guraasan aweeri naw igawalla madow inaana gabaygaa midh ka fahmin war markaada barada fadhi adinaas aanod ka horoogu waaye hayaay war kalemaana imka ninka muxiigu caaye war maxaad u soo talxiiseen adiku markii hore waradhaha sheeko kale aan noo gelinine meeqay iska dileenaa layidhi nimankii war yaa u tegaayoo soo tirihaaya oo hadda lacagta guddoomiye cali jayto uu ballan qaaday yaa la siiyaa ah hadday iyo ka isdileen war cali jayte labada dhinacee shabaabee isdilay labaduba hadday lacagta ka soo doontaan soo inuu siiyo maaha war nimankii dadka laayoo muddo dheerna dulmaayey haddii ay isdileen waa dallaalo wanaagsane dacwo maad u qabtaan warnamiya odowka la gotay jari dhidheebalkadabajeeadheegajari warmadaya shabaab maslaxa kaa yeeli maayaane bilaashaad ugu daalaysaa war kalemaane waxaa la yidhi dagaalkii al-shabaabku sidii uu u dilaacay way ku sii dumayaane dulduleella badna ma bas aan cid dar yeeshoo xanaanayso dugsaynoo muddo dewra shaqeeyo soo xarayn daqli weyno kii lahaana duruufo hoos u daadejiyeenoo dayacaa iyo garaashkii lacag daynoo dahdayoo isku gaartuu bixin waayay ku dayrsho inta soo dildileeyoo taayir daaca ka yeeshay aryo uu ku darmaagay goomistaala u diido sidiisii dad ku qaaday dalcad dheer inta fuulay boolashiisu dabcoon oo dhowr farooda ka daysoo garisyoona dilaaco olyadii barka daadshay raayo tooro duleeloo shidaalkii dirqi joogoo rakaabkii ka degeenoo damayoo kici waayey dariiq looga dhaqaaqoo dhada aan la dadayni birtii sii daxalaysoo dandareeyey ciyaaloo lagu dheelay dhacday dushiisaoo tuuga sii daldasheenoo daaqadihii ka xadeenoo cidar baalato waayoo roobabkii ku da'eenoo iska yaal dibadda war hankoolow meeqa sanad kirishboy ahayd sheekh nuurow kirishbooynimadiis weliba may dheera baawurtii ruushka u tabiya ka war anigu baskuu noo sheega waxaan u malaynayaa inuu otonta kabaalla ahaa war otonta kabaalle kaaraan bay ka shaqayn jireen nima gobollada aadi jireen wari adiin otonta kabaale lee taranta duuniyanka waaley war bas ayaa muu ahaa war daabad maahan shabaabe dad weeyaan dembi geystoo bulshaday dulmiyeen dagaal ay la galeen oo dirqi ay ka marayso iyo tii u dambaysay axmed axmedow dagaalkii bulshadu ku qaadaad og tahaye hadda ayagaa isdilayaa lagu yiri aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi ow dad maaqaandood hadday qaabaan eh. duljooga kama sii daro eh. dad maqaandood hadday qaabaan eh. duljooga kama sii daro war kalemaanay war mahaysiine laasaxanood weli waa qasan tahay maantana magaalada isgaarsiintii waa laga jaray garaad jaamac garaad ismaaciilna wuxuu yidhi somalilan laascaanood ha kala baxda ciidankeeda war garaadka hadalkiisu waa gardawse maaha war caligarla caydiidna jid leh somalilan uma baahna war kalemaanay hurudey cuqubadu halkii lagu galay caw ku hurudaaye waxaanu ku baaqaynaa in shacabka alla ascaanood loo turo war wiilkii yaraaye fogaaneeg ahaa muuse bixi la hadlay wuxuu yidhi godobtaad u sheegayso ama aad ku goynayso taadaa ka guda weyne muusow ma garan weyd war abwaangaariyi allah u naxariistay hadda ka wuxuu yidhi dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdalood aadanow hagrateen araggooda la waayooo lagu raadsho ilays warwar ma haysaana madaxweyne xasan sheikh wuxuu saxeexay miisaaniyaddii ee labada golee baarlamaanka baarlamaanku ansixiyeen duqa magaalada muqdisho madaalana wuxuu saxeexay miisaaniyadda sannadka cusub ee gobolka banaadir marka shantii sanee lasoo dhaafay miisaaniyad cad oo baarlamaan ansixiyey oo madaxweyne saxiixayo ma arag mid gobolla warkeeda daah war miisaaniyadda waa la ansixi jira waana la saxiixi jiraye waxaa cirka loo fiiri jiray waa xisaab xirka dawladda war guddigii maaliyadda ee baarlamaanka waagii la kala diray ayaa isla xisaabtan maaliyadeed u dambaysay warkalamaanay waanagii rabnay doorka diblomaasi aqo boqolloo dalka qaybaha diidan dib inaan u midowno isagoo la dagaalin ama deeqda la siiyo ka goosan dadkiisa dib u soo maslaxaayee taayadii ma war miisaaniyadda la saxiixay soomaalilan waa ku jirtaaye sidaji adeergay soo bilahegnarishatukor wali baarey alyow keerow madnuurow waaka waaku aamasanti infadheewari jaama warfaamegaag waaka way kana yelari horaan aanta idagaaji wari hayaay war mataasaa la leeyahay israacda waa hayaano waa habin dhaxdu duniiduye hordhaciyo hambada ruux ma wada hele war waxaad ka tagtay hadda halkaynu joognaa ma hirsaraa ma helinba ma dhulkii hoosa waaban heeda daabe wargaboosow hadda waxaynu joognaa sannadkii cusba allow noostamaadaxubintii kalemaana dhegaysateen barnaamijkeena ayadaa u dambaysa un mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay barnaamijka diyaarin tabin iyo farsamo tanii barnaamijkan lamid intaa ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaanada ilaah u naxariistay saada cali warsame heestan laandeer nabadgelyo kolkolbay lugtaadane luxudka ku tilmaanta